محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم hadakani baabu bayaani maa baabkii cadayntii weeye jaa yimi ee soo arooray axaadiis iyo akhbaar ahaa fii shurbi rasuulillaahi fii sifati shurbi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay cabitaankiisii bal sifadiisa ama sifadii ay ahayd cabitaankiisaasana kayfiyadii baabkii kan ka horeeya waxaan ku soo maray sifatu sharaabi rasuulillaahi laahi sala allahu caleyh wasalam sharaabkuna waxaan yidhi waa wixii la cabo oo dhan baa sharaab lagu magacaabaa marka baabkaa hore wixii uu rasuulka ilaahay cabi jiray ee laynoo soo naqriyey ayaa inoogu sugnaa aynu kuba soo aragnay halkanse waxa ay tahay waa cabitaankiis uu cabaya rasuulka ilaahay ama sii wuxuu cabi jiray ayaa bal wixii inooguba yimi ee akhbaar ahaa intii uu sheekhu halkan kaba soo dhiganaya inooguba imanaya lafdiga shurbina kollay markaan eegno dee luqa ahaan saddex xarako way ku ima saddex xarako oo shiintoo la fadxiyo iyadoo la kasriyo iyadoo la damiyo intuba luqada waa u yimaadaa iyadoo laakiin macaanidu ay kala duwan tahay <clears throat> oo bal haddii aan shiinta kasradeeda ku horraysiino sharbi aan nidhaahno sharbigu isagu wuxuu noqonayaa waa ficlu bimacnaa mafcuul waa wixii la cabayay ayuu sharbigu noqdaa <clears throat> ee ama waxaa la cabo qaybtiisa iyo nasiibka kala mida ah. lahaa shirbun ah, matalan iyada hashii nebi saalix oo kale waata qur-aanka inooguba sugan inay iyadu macnaa waxa weeye maalin bay lahayd u gaaro iyadu cabaysay oo waa nasiibkeedii cabitaanka idinkuna shirbi macluuma leedin haddii shardi la yidhaaho kollay laba macnuu ku yimaadaayo mid waa macnahan masdariga ah oo dee ficilkan qiyaaskiisa waa ficil mutacadiya ah. waxaa u qiyaasay in mastarkiisu faclun ku yimaado oo cabidii nafteedii waana baabka tan kagaba hadli doono haddii a la yidhaaho laakiin waxaa kaloo u yimaadaa iyadoo uu yahay jamcu shaarib mitla saxbunba saaxib loogu jamciyo rakbunba raakib looguba jamciyo ayaa waxa weeye shaaribka loogu jamciyaa sharbun oo macnaha waa jamaacadii wax wada cabaysay ama jamaacadii oo jamcu shaaribun waa kuwii cabaya ama jamaacadii iyagu wax cabayay taas buu noqon haddii sharbi la yidhaaho waa macnahan aan lahayn sharbi markuu masteriga yuu kuba yimaada oo waa cabidda nafteedii oo waxa weya walow qiyaasku uu yahay sharbi laakiin tanna waa cabitaankii imaka halkana macnaha maqsuudkii wuxuu noqonayaa baabu maa jaaa fii shurbi rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam <coughs> rasuulka ilaahi cabitaankiisii uu wax cabayey bal waa sifadii uu lahaa kayfiyadii uu lahaa wixii akhbaare kuba soo aruuri baabkiisii yahay قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أنبأنا عاصم الأحول ومغيرة وأنا مغيرة بن مقصم نكي الثقة الأولى يا أهل الضباب عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي شرب عبي min zamzama min maai zamzama weeye waa biyaha zamzamka ayuu rasuulkii ilaahay kaba cabay walxaal huwa rasuulku salawaatullaahi wasalaamu caleyh qaa'imun uu taagan yahay oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markii uu soo xajayna way ahayd waa xajkii xajatulwadaac ayaa isagoo taagan ayaa ceelkan zamsam adigu biyihiisiibaa dalwi ama wadaan lagu soo saaray oo lagaga soo saaray biyihii ibnu cabaas baa ula yimi oo u keenay dalwi biyo ay ku jiraanoo biyuhuna biyaha zamsame aabbihiiba gacanta marka uu ku haya ee ay ahayd ee isagu lahaa siqaayada dee isaga lahaade rasuulka ilaahay markii loo keenay wuu cabay biyihii zamzam buu cabbay sifadna maxayd waa rasuulka ilaahay markaa uu taagnaa oo bal markaa xadiidka tay noogu sugan in rasuulka ilaahay ay noogaba sugan tahay weeye isagoo taagni wax ku cabbay xadiidkanna marka la eega asalkiisa alfaadu way yar kala baydhbaydhi karaan markan axaadiid uu halkan inooguba sugan aan leenahay bukhaari baa wariye ama muslim baa wariyo laba wadaafsaday laakiin asalka xadiidka markan ee eegno waa xadiid bukhaariyo muslim ay inoo wariyeen bal xadiid waa inoo dambeeyaayo jaanibkaas ah amada dee xadiidkanoo iyadna riwaaya inoogala soo noqon doontee bal xadiid kasta inoogu sugani waxa weeye inay bannaan tahay ruuxu isagoo taagan inuu wax cabaa inay bannaan tahay waayo rasuulka ilaahay baa la yimi waa kaa sameeyey haddaanay bannaanayn lama yimaadeen laakiin waxaa jirta oo rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh inay dee horta arrintiisa iyo caadadiisa ama da'bigiisa ay u badnayd fadhi inuu ku iyadu way jirtaa waxaa kaloo jira rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh oo nahiyey in taagni wax lagu cabo nahyigaasna waa inooga sugan yahay rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh waxaa kaloo iyaduna noogaba sugan rasuulka ilaahay nin taagni wax ku cabuu rasuulka ilaahay amray inuu iskaba matajiyo taasna iyadana bal xadiis bay inooguba timi marka rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh isagoo dadkii u diiday in taagni laguba cabo oo rasuulka ilaahay halkana laba yimi bal culimada qaarkood waxay dee iyagu hay u iishaanba in dee rasuulka ilaahay nahyigiisaasi uu dambeeyey oo markaa arrinkani mansuuq yahay laakiin axaadiista haddii la jamcin karayo laysu geyn karayo in kollay dariiqii la mari jiray axaadiista jamcinteeda maaha oo waxa ugu horeeya haddii de ay axaadiis iska hortimaado istacaarudo waa in laysu geeyo bal la jamciyo hadday suurtogeli weydo oo kollay haddii mid la aqbalo kiif kaloo lagaba tagaa imanayso on la jamcin karin markaasba haddii taariikhda la garanayo la ogyahay laga dhigaa kahore hore mansuuqka dambana naasikh lagaba dhigaa haddii taasi taariikhdii ixtimaal kuma sugnaado na sugiyo taariikh sugan oo cad u lahaya aanay jirin si ay u kala horeeyeenna markaa waxaa loo baahdaa in la kala raajix yeelo balse u quwo badan in loo kala horreysiiyo so marka axaadiida ma jamcintu waa suurtagal in lala jamciyo oo deeta iyada laguma jamcinaya iyadoo inoo soo noqnoqon doonta hadee la yidhaha axaadiid dhowra ah aan arki doono jaanibkan ah ee nahyigaasi ha iyo bal umuuraha aan tilmaamay rasuulka ilaahay inaynu fadhi ku cabaaha uga badnaatee waxa adigu ay tahay uun nahyigu asalkiisu taxriim buu keenaa laakiin nahyigaas baan maanta asalkiisa halkan taxriim ahayne waa nahyi tansiih oo dee waa laga roon yahay ama karaahun bay noqonaysaa taagni in lagu cabo taa waxay noo cadaynaysaa ficilkan rasuulku wuxuu noqonayaa libayaan iljawaas nahyigaas inaanu litaxriim ahayn hadday dhacdo ama loo baahdaba ruuxo ama ay dhacdaba taagni in lagu cabo iyada inaanay xaaraam ahayn cadaynteedu weeye marka innaga markay noqotay xaggeenna ee taagni oo lagu cabaa kol haddii nahyi jiro aan daruuran aan wax ku xambaaray ruuxana aanay jirin karaahadan odhanaynaa laakiin rasuulka ilaahay wuxuu ula imanayay libayaani jawaas oo kale umuuro daahirkeeda laga fahmi lahaa si ay ahayd in looga jeeday si aan ahayn si u caddeeyo oo macnihii uuba caddeeyo isaga xaqiisa markaa karaaha kumay ahayn bal culimada qaar baa kaba cabira dee kol haddii aan nahyigu taxriim ahayn lagama qaadan lahaa inay taxriim tahay haddii sidaa lagu daayo cadayntani inay waajibba noqonaysa rasuulka ilaahay xaqi adag bal markaa waxaan leenahay rasuulka ilaahay xaqiisa karaaha maaha innaga teenase ee ruuxu haddaan wax ku xambaarayaa jirin waa wax dee toosan maaha ama waa laga waxa haboon ama sunno u yahay inuu fadhi ku cabo haddii dee bal uu baahdana waaba tan oo wax bannaan weeye axaadiis kalena waan arki doonaa bal kollay yar siyaalahan kuba jamcaynna taasba weyaan xdثna qتيبة بن سعيid qال xdثna محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن cمر بن شعyب عن أبيه عن جده qال أنه qاal fatibatu ibnu saciid iyo maxamed ibnu jacfar waa qundar marar badan baan soo aragnay xuseyn almucalimna imika ma xusne hore inaan usoo aragnay waa nin fiqa ah xusein ibnu dakwaan la yidhaaho dee almucalimna way yidhaahaan almuktibna waa u yimaada almuktibna waxay ka dhigantun mucalimkii ama ardayda yaryeen macalimkoodii muktib iyo mucalim iyo adugu waa ninkaas laakiin xusein ibnu dakwaan baa la yidhaha waana nin fiqa ah weeye atbaacu taabiciintii kaba mid ah can camr bni shacayb can abihi can jaddihi qaala anahu qaal waa suurtagal imika inay noogu horeyso kolay waxa dambena aynu halkan ugu ixaalayno in yar baan ku yar joogsanayaa camr bnu shucayb wuxuu xadiidka ka warinayaa abihi abihi waa shucaybkan can jadihi isaguna shucayb wuxuu ka warinayaa awowyo damiirka can abihi ku jiraana camr buu u laabmayaa amaa damiirka can jadihi camar uma laabmaye shucayb buu u laabmayaa oo waa shucayb awowye markaa shucayb awowyiina waa cabdulaahi bni camr bn alcaas saxaabigii jaliilka waya abihina saxaabiga ahaa marka waxa aftirsinto dhan haddaan dhameeyo ay noqon camr bnu shucayb ibni muxamed ibni cabdillaahi bni camr bn alcaas saasuu noqonaya kaa damiirka canjadihii ku jiraa shucayb u laabmaya sanadkan marka la eego kutubtan sunanta axaadiid waxoogaa ah oo weliba axaadiid axkaameed u badan baa lagu wariya oo saxiixayn inooguma sugna oo halkaas iyada maaha iyaga dee waxaweyaan rutbada sare koley sanadkani ma gaarsiisna axaadiia saxiixayn laakiin sunanta waa nusho dhan axaadiis fiqiyaada u badan oo fiicfiican baa iyada laguma wariya kanab yarna waa jiraayo culimmadu ay kolay sanadkan kaba hadlaan oo koley qolooyinkiina usuulkuna ee kitaabkii subxada kuma soo iyadoo abu isxaaq ashiraasi hudee bal sanadka wax kaba sheegayeen marka waxa weeyaan laba arrimoodba kolay culimada hal kalaamka kuma keeno warkoodba waxay yidhaahaan damirkan can jadihi ku jira haddii sida imika aan sheegay shucayb aan u celino cabdulaahi bni camrin buu noqonayaa marka hata idhaahde shucaybna awowgii cabdulaahi bni camrin lamuu kulmino xadiiska sanadkiisa kala go-baa ku sugan shucayb iyo cabdulaahi waa barhkood sa yidhaaheen aan ka jawaabi doono koodna waxay yidhaahdee haddii imika loo celiyo mee taasun can jaddihi camar loo celiyana camar awgi waa maxamed oo waa taabici marka xadiidku ama munqadic buu noqon ama mursal buu noqon oo kale xadiidku waa xadiidkaa cillada ay kuma sugan tahay bal marka waxaan leenahay horta muxamed inta badan asaaniidda uma yimaado ala axaadiid kooban oo mid iyo laba aan kaba badnayn bay culimmadu arkeen isagoo sanadka ku jiree dadka kala wariya waa camr bnu shucayb iyo shucayb kaas awgi cabdullaahi bnu camrin macne culimmadu dee aimadii ay noo sugeen shucayb inuu awowgii la kulmay wax ka maqlay bal ay dhahaan isagaaba soo koriyo samaaca uu shucayb awowgii wax ka maqlay waa wax sugantaas ee arrin kale culimmada qaar sheegaan oo yidhaahaan camr bnu shucayb aabihii shucayb axaadiisa uu ka wariyey may badnayn laakiin inta samac ahayd axaadiitani waxay u badan tahay saxiifo ama axaadiis qoraal ahayd oo aabihii dee markaa iyo awowgii saasoo kale mala saxiifadii awowgii lagu yaqaane saadiqa la odhan jiray marka wuxuu ku warinayaaba waa saxiifadan unbu axaadiitan kaba wariyo toos wuxuu maqlay maaha adugu baltaasna dee haddii ay dee markaas dhacdaba kollay wijaadadu turuqda taxamulkaee xadiidka lagu wariyo wijaado ka mid weeyo tanna wijaado weliba aadoo adag unbay noqonaysaaye bal waxaan leenahay uun camr bnu shucayb can abiihi can jaddi kol cidda ka sokaysaa sidan oo kale siqaadaytay sanadka intiisa kale waa siqaade horta waa xadiid martabadiisu xasan ay tay dee tirmid iyo ragga amtaashiisna xadiidka ay saxiix yeelaan baltaaba weeye oo arinkiisu horta camr bnu shucayb kolley kalaamkuna intaa waa ka yar dheeraan karaa hadalkuna waa ka yar badan karaa laakiin khulaasadii kalaamkiisu waa xadiis a'imadii waaweynayd ee a'imadii xadiisku dariiq ay xujaysteen weeye waana axaadiiiisu waana xasanka maraatibtiisa ta ugu sarraysunbuu noqon ee qolooyinka taas ama aan kala soocin ama dariiqan saxiix yeedhiyana saxiix bay kaba dhigayaan arrin kalena way jirtaayo imaam nawowi oo kale kitaabkiisan majmuuca muqadimo fiican buu leeyahay oo ka horeyso cilmiga aadaabtiisa iyo fatwada iyo waxa ku tacalluqsan dee uu kaga hadlay intaanu kitaabka sharaxiisa bilaabin markaas meel muqadimada kaa miduu sheegaa uu yidhaha camr bnu shucayb iyagoo jalaaladiisa iyo qiimihiisa tilmaamaya taabici maahae waa nin atbaacu taabiciintii ka mida ah. haddana labaatan taabic in ka badan ayaa wax kaba wariyay oy leeyihin taasna waxayna tusaysaa jalaalada ayuu leeyahay waa ninkaasoo taabici weliba rag waaweyn oo cabdo iyo antaashi ay wax ka wariyaan isagoon taabic ahayn bay dhahaan raggii taabiciinta laakiin arrintaasi kolley waa arrin ibnu salaax markii hore ugu horeeyey nawowi isaguna abubakrin naqaash laydhaabaa hadalkani kaba dhacay cabdilqani ibnu saciid mala hadalka daraaqumna kama dheereen qoloyinubaa kuba raacay laakiin waxa ay tahay camr ibnu shacayb waa nin taabiciya ah, aimadaas aha kaba dhacdo oo wuxuu zaynab bintu abisalaam aynu hore usoo aragnay rubajic bintu mucawida iyadna aan soo aragnay labadoodaba oo saxaabi saxaabiyaad ah labadaba waa la kulmo waa arkayo bal markaasta aimadaas ay iskaga dhaba tegeen kolley arrinku ma aha oo haddii dee meelaha ku aragtaan waa nin taabiciya atbaacu taabiciintii maaha labadaas saxaabiyaba waa la kulmayba aimadaasna kolley waa hadal dee nin hore intuu yidhi uun adigu qolooyinka kalena ay kaga dhaba tegeen waa iskuba raaceen taasnamidka xadiidka waxaa ku tacalluqsan weeye wuxuu yihi markaa qaala ra'aytu rasuula allahi sala allah siyaa odhanaya awowgaa odhanaya ra-aytu waxaan arkay rasuulllahi sal allahu cala wasalam rasuulka ilaahay baan arkay buu yiri marka maxay noo cadaynta waa saxaabigii oo barhkood sanadkan markay cilaynayaan markay leeyihiin canjadihii damiirka ku jira waxa suurtagala camar inuu laabuu muxamedkii taabiciga habayo xadiidkii markaa mursal buu noqonayaa xadiidkan iyo axaadiid kaleo waxoogaayoo lamida ah hadalkaasi maba iman karo oo kol hadba leeyahay waan arkay ama waan maqlay dee saxaabiga mooye ninka kale taabicigaa ee muxamed ma ixtimaalayso tanna jadihi damiirku uu haba dee cabdullaahi no qoloyin qaarkood hadalkay la yimaadaan ay yidhaahaan damiirkan baa waxa suurtagala intuu laama camar inuu muxamed yahay oo xadiidka mursad noqdo halkan oo kalaya ma imanaysaba marka wuxuu ihi ra waxaan arkay rasuul llahi sal llahu calay wasalam rasuulka ilaahay baan arkay yashrabu xaal uu cabayo ama isagoo caba qaa'iman xaaliyo isagoo taagan iyo wa isagoo fadhiyaba macnaa maaha mar keliya waa laba gooroo kala duwan rasuulka ilaahay waan arkay isagoo taagni wax ku cabayana waan arkay waxaa kaloon arkay isagoo fadhi wax ku cabayo fadhigu waa kii badnaa qaa'imnimadana waata xadiidka horeba inooguba sugan waana ta aan yidhi dee waxay cadaynaysaa un libayaan aljawaaso nahyigaa rasuulka ilaahay dadka u diiday inay taagni wax ku cabaan inaanu le taxriim ahayne litansiih yahay ayaa markaa ficilkan rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu caleyh noo cadaynayo xadiidkana tirmidi xasan saxiixu kaba cabiraa waayo isagiyo dee sanadkan wuu saxiix yeelaa dadka ka sokayaana oo dadka qaatba xadaana caliy bnu xujirin qaala xadaana bnu lmubaaraki waa imaamkii weynaa jaliilka cabdullaahi can caasimin alaxwali can shacbiyi can ibni cabaasin can anahu qaal saqaytu waan waraabiyey النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم من ماء زمزم بيها زمزم وحديثكii markii dhaweyd un riwaayo labaad uu leeyahay baldee shacbi iyo ibnu cabaas markii horeba way isugu keentageen caasimun axwalle waa ku jira walow muqiira markaa hore laba socday inta kale sanadka hore ayuunbaaba isbadeshay waa xadiiskii aan lahayn saxiixaynna waa kuba sugan yahay isaga ula yimi sida saxiixa inooguma sugan dalwi biyaha zamzam ay ku jiraan rasuulkii ilaahay baa markaasna wuxuu i istaqaytu nabiya sala allahu calay wasalam min zamzama min maai zamzama fa shariba waa cabe wahuwa walxaalu waa qaa'imun ee tanna waxaan ku fasirna waa taas aimada qaarkood baa yidhaa dadka dee meesha xaj bay ahayd waa halkii dawaafka ceelkuna aad buu ugu dhowaa kacbadan dadku ay ka dawaafayeen oo dee halkan imanka haloode makayn waxa weeyaan durugsanee lagaba galaa baabadihiisu gaadheen maha ceelku kacbada wax saasa kama dheerayn haddaba bal markaa isdixaamka daraaddeed buu la fadhiisan waayey ama meeshaa qayane waxba waa ixtimaalla uun waxaan leeyahay dee meelo kaleba waan ku haynaaye libayaani jawaas baan ku xambaaraynaa fashariba markaa tanna inay bannaan tahay fashariba waa cabe walxaalu waa qaa'imun isagoo taagan <coughs> xadaثna abu qurayb qurayb mxamed bn اlcaraa'in ومحamed bn طariifin اlkuufiy qaala oo abu kurayb aynu marar badan soo maray oo markaas raggu axaadiiooda aada u badsada marka la eega jaamicana ah in dee kale imaam ee kutubtan lixdiina ay wax kaba wariyaan maxamed ibn alcala ayaa waxaa la socda maanta nin kale maxamed ibnu dariif laydhaha reer kuufa ahaa oo nin isna siqa ah qolooyinkii atbaacu taabiciinta la kulmay isagu taabici atbaacu taabiciintiina maaha laakiin waa dadkii lasii kulmay weliba kuwoodii usii yarya jiraa nin kaba mida weeyaanoo laakiin ragga istiqaadkaa kaba mid ah labadooda waxay dhahdeen amdana bnu fulayli can ilacmashi can cabdilmalik bni maysarata can nizar ibni sabrata qaala anahu qaal nizar ibnu sabra wuxuu yidhi utiya caliyun radia allahu canhu cali ayaa waxa loola yimi bikuusin kuus baa loola yimi min maain adu waa weel biyo ah oo biyo kuba jiraan baa loolaba yimi oo dee sankuusada yar ama kuuskuwa noocan dee jiraarka ama jilxada yaree koobnayd ama waxaa dhoobada kaba samaysay nooceed weeye bikuusin min maay walxaal huwa isagu fi raxabati raxabadii kuufo uu ku sugan yahay raxabadu asalkeeda hore almakaanu muttasic min alardi bay raxabo tahay raxabada kuufada waxaaba raxaba masjidka raxabadiisana dee waxaabay yidhaahaan culimadu markay kaba hadlayaan masaajida axkaamteeda iyo axkaamta masjidka ay leedoo kale qofka daaradiisa masjidka dhexdiisii ay lagu tukanaya aanayna daaradiisa loo soo dayiray taasba ay raxabo kaba cabiraano idhaahana xukunkii masjidkaay leedahayba haddaba isagoo raxabada kuufa makaanka kuufa kaba mida ah, ama raxabadii masjidka oo kolkol xukun iyo uu fadhiisan jiray cilmisheegba halkaa isagoo jooga loo keenay weelka biyo ay ku jiraan faakhada minhu wuxuu qaaday oo minhu min alma aladii kaana fi lkus weeye kafan waa sacan muggi oo biyihii ayuu kafkiisii kuba shubay faqasala yadayhi labadiisii gacmood ayuu ku maydhay intii kafkii oo madmada haddana dee kaf kala soo qaato waa madmada luqluqdoo watan shaqa uu sandaarsaday oo masaxa wuxuu masaxay wejahu wejigiisii iyo wadiraacihii labadiisa diraaco markii hore faqasala yadaydu waa labadii kaf waa intii dee laga faraxalan jiro u faraxashay weeye haddana uu madmada watan shaqa uu luqluqduu sandaarsaday oo masaxa wuxuu masaxay wejahu wejigiisii iyo wadiraacihii labadiisii dhudhun iyo waraasahu madaxiisii buu biyihii kuba masaxay oo madxigu dewaaba lafdigan isuu keenayo oo biyo ka dareeray may jirin oo maydhitaan may jirine eh, wuxuu uga jeedayna sa inoo soo socoto tandiif buu ugaba jeeday eh waa isagoo markaa biyihii adigu un wejigiisii iyo madaxiisii iyo labadii diraac ugu masaxay un u masaxay un alaa si ugu nadiifiya ama boriyo xataa dee ay qabsadeen un ugaba duuriyo iyadoonay markaa maydhitaan uu maydhay aanay iyadu jirin yeelin oo masagu macnihiisu kaaba yahay uma shariba minhu markuu intaas adigu dee wixii biyihii bal inaha yar buu kaga isticmaalay mastiga iyo luqluqashada iyo faraxalashadii horeba uma shariba waa cabay minhu waa biyihii wixii kaba hadhsanaa ayuu cabay ama wax ka cabay walxaal huwa qaa'imun isagoo taagan maxalushaahidkuna halkan weeye laakiin dee waxay noo soo socotay inuu rasuulkii ilaahay uu tiirin doono oo taas baana ee ay noqonaysaa rasuulkii ilaahay si wuxuu cabi jiray ama sifadii iyo kayfiyadii shurbigiisu ahaa wax daliil uma ah oo axaadiistii baabka ay ugaba mid tahay ee markaa cali baa isagoo rasuulka ilaahay kuba dayanaya siday noo soo socota oo taagan ayuu fadladii ama waxyaalihii kaba hadhay biyahaas ayuu cabbay uma qaala wuxuu yihi haadaakani haadaadu wuxuu ishaarayaana waa ficilkiisii ficilkiisaan soo aragnay uu sameeyeyna uu faraxashay horta waana luqluqduu sadaarsaday markii dambena wejigii iyo labadii diraac iyo madaxii ayuu masaxay bal masxigana imaka waxaan horreysiistay <clears throat> inuu yahay uun masaxitaan waxa aynu naqaanay oo biyo dareeray may jirin ee waa gacantiisii qoyanaydu buu intaa marmariyay oo dee bal taasoo kale xubnihiisa markaasa wuxuu ihi haadaakani waa ficilkaa uu sameeyey wuduu man shaksi waysadii weeye lam yuxdis an xadasin oo waysadu aana kaba jabin oo waa isnadiifintaasi waa ruux aan dee markaa u baahnayn ama dee adigoo xadad daraaddeed aan wayse ugu baahnayn oon xadad ka weysaysanayn iyada ruux xadad ka weysaysanaya acdaad ee habkii dee aynu garanayne wayse aynu u garanayna ayuunbuu laba imanayaaye haddaba ruuxa aan xadad ka weysaysanayn waysadiisu intan weeye saa weeye buuhi markaas haddana wuxuu raaciyay haakadaa saasaan ra-aytu arkay rasuulallaahi sala allahu caleyh wasalam facala isagoo sameeyey oo wuxuu ishaaraya waa umuurahaasi laakiin wuxuu ishaarayay maxaa kaba mid ah qayb ka mida ah waa taagnidii uu ka cabayey isagoo taagad uu biyo cabay ee taasna baabku wixii u baabaysnaabay ahayd oo maxalushaahidku markaa dee wixii oo dhan ma wada noqonayo sifadii shurbigaan kuma jirne markuu yidhi rasuulka ilaah umuuraha sameeyaan arkay waxa uu ishaarayeyna waxaa qayb ka mid ah ma ka mid ahaa ashurbu qaa'iman taas maana baabka inoogu baabaysnaa bal markaa waxa weyn horta alwudu dee kolley markaynu dacaamki iyo waxa hortiibad matalan waysada ka horraysiya ka dambaysa aan soo haynayna waan soo aragnaybe kan wuxuu yimaadaa alwuduu macno luqawi waa mutlaqu tandiifun iyadoo isnadiifin uun mutlaqeen loo jeedo waana dee macnihii luqada ahaa unbuu u yimaadaayoo taasi saas daraaddeed baaba weysada matalan cuntada ka horeysa oo kale iyo ka dambaysiiyo deba lafdigaa yiba aynu kuba soo fasirnay ina waa kii rasuulka ilaahay taas markii layidhi weyse ma kuu keena yidhi anigu salaad ma tukanaye waaba faraxalashan iyo taasaan kusoayaan kusoo fasiray uu ruuxu faraxalanayay marka waa macnihii luqawiga ahaayo imaka halkani markaa maxay noqon madxigii caadiga ahaaba weeye oo ruuxii dee bal matalan intaasuu ku kaaftoomi karaa ruux iska weyse qabay oo dee weysadiisii aanay kaba jabin haddii dee bal matalan isagoo socday ama muddoba taas adigu dee waxyaale isnadiifin u yar gargaar baahan yahay ama boodh iskaba duuliyo intaasi kuma kaaftoomi karaan oo marka wuduugii luqawiga habuu noqon waxaa kaloo dee uu ixtimaalayaaba inuu wuduucii sharciga haaba yahay ee ruuxna isagoo wayse qabay hadduu waysadiisii cusboonaysiisto taasi bal dee waxaabaa xadiian habeena soo qaada kale kuba yimi ruuxa isagoo duhri qabay wayse qabay waysaysta bal maalan kaas in dee xasanaad loo qorayo matawadaa calaa duhrin kataba lahu lahu cashra xasanaatin bal xadiis abi daa iyo ay wariyeen sanadkiisa kalaam ha ku sugnaadiyo maqaal ha kuba sugnaado taas alwudu cala lwudui calaa nuur isagoo asalmaan ahaan habeenka horeba soo diray laakiin laftigan ba abu daa iyo kuma sugan culimada qaarkoodna ama madhabaha qaarkoodna waxay kaba dhigaan markaa tajdiid alwudu ay sunno noqonayso waa hadduu wuxuu ku tukaday isagoo weysaystay uun weysadii aan wuxuu ku tukaday jirin weysadiina qaban markaa waxay dhahaa madee tajdiid markaas dee sunno maaha ayay kaba cabiraan ee waa inuu wuxuu xataa laba ragcadood sunnada haba noqotay markuuba tukaday ataa wax daliiloode intaasi aan leenahay waa laga qaadanaya waa inoo sugaya xataa hadalkaasi aanu jirin oo kale aimada qaarkood taa kuma taganaa shaaficiyadii bal qowlkood sababtana waxa weeye amba rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu caleyh markii uu ka yimi carafa dhexda ayuu meel ku yar baydhay xaajadiisii buu gutay wayse khafiifa ayuu weysaystay rasuulkii ilaahay salawaat wasalaamu caleyh markii lagu yidhi namaa salaad baa tukanaysaa ama salaadu way horaysaa buu yidhi markii uu soo gaadhay musdalifana rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa weysaysan waa suurtagal inuu xadadkaba weysaystay inay cusboonaysiinha bal haddaan xadadka jirinna dee cusboonaysiintaas wax salaada udhexeeya mabay jirin eh, laakiin labada midna kuma cadda taas nafteeda xadad baa noqon karta iyo dee inuu bal maalan markan dambe weysadiisii uu cusboonaysiinay baa noqon kartee bal adugu markaa waxaan leenahay haddii aan weysadii dee sharciga ahayd ku xambaarno oo kale in masixitaankan waxaa lagaba dhigayaa uun imaka dee iyaanu biyo biyo badan aanu isticmaalin wuxuu noqonaya un matsagan imika qusri xaqiiqiyo laakiin habaneysayo barkood wamsaxu biruusikum wa arjulikum marka la kasiriyo ay ilaahay matsagan baa dee isaguna yaa biyiba laba badinee macna lqusri noqonaya ballaadaad macaanidi kale ay kuma fasirayeen aynaan odhan bal taasna ixtimaalkaasna waa iskaba jirayay laakiin dee kuma sugna halkan lugu iyo wuxuu yeelay riwaayadka qaarkoodna lugaana inuu dee bal matalan wax adigu bal matalan arrintan gaadhsi siiyey ayaa kuba timeya haddii taa laba idhaa waxaa la iska noqonaysaa waysada markaa la cusboonaysiinayo inaan dee tan kale ka kale isbaata loolo ay u fiicantahay in la taam yeelo inaan waxba taamyeelkaasi isagu dee in yar laguma kaaftoomi karo qadar yaroo kooban haddaan wumu iyo laguma fasirin laakiin maxalushaahidku bal waxaan leenahay waa rasuulka ilaahay inuu arkay isagoo taagna wax ku cabaya ee taasna waa taan hore u aragnayba xadaana qutaybat bnu saciidin wayuusuf bnu xamaadin qaala xadaana cabdulwaaris ibnu macbadin can abi cisaamin can anas bni maalikin radi allahu canhu ana nabiya sal llahu aley wasalam bal xadiidka sanadkiisa kolley qutayba waa nin macruufa yuusuf ibnu xambaadna waa suurtagal ina cawa noogu horeyso yuusuf ibnu xamadin ilmacniyu waa nin isaguna iqa ah oo iqaatu ruwaad kaba mid ah oo isaguna kolley wax yaruun adiguwa kolley waa caashiro kuwa ay dhahaan ama dabadmaa sugnaadee ruwaadda haddaan silaaxa xaafid eegno waa nimanka atbaacu taabiciintii kuwii lasii kulmayn weeyo laakiin raggoodii ronroona bal ayuu noqonayaaba waana nin laakiin iqa cabdiwaxid ibnu ibnu macbadna waxa weyaan isaguna adigu bal xadiidka sanadkiisan xadiidkan imika hayne aan hayna kolley sanadkiisu waa sanad saxiixa muslim iyo kayrkiina way laba wadaagsadeen abi cisaamkanna adigu bal sabay barhkood laga yaaba hadday abi caasim dii dhacna abi cisaamkan baa kolley dee macruufa waa nin la yidhaaheen thaabit baaba la yidhaahaa xadiidkan kolley duruqdiisa uu leeyahay baa tahay noo keeni aimo kale ayaa dee wariyo la wadaagsadeen can anas ibni malikin ana nabiya sala allahu caleyh wasalam kaana wuxuu ahaa yatanafasu mid neefsada fi inaai weelka alaaan oo markaa uu cabayo alaaan saddex goor buu neefsan jiray idaa shariba marka uu wax cabo saddex goor buu neefsan jiray fil ujeedadu waa fii xaali shurbihi waxaweye waa waqtiga uu weelkan wax kaba cabayo ee wax cabayo ayuu saddex goor neefsan jiray macnana maaha inuu weelka dhexdiisa ku neefsan jiro rasuulku taa inoo diiday abinilqadaxa canfikba xadiisba ah ka foge waxa weeye markaad wax cabayseed u baahata neefsi galaaskii ama weelkii aad kuga cabaysay afkaaga kaba burki markaa khaarijar inaad ku neefso isaguna waxyaalaha makaarima alakhlaaq ee fiican ee wanaagsanba waxa weyaan isagu dadka faraya ka ugu horeeye fuliye ayuu ahaa macnuhu waxa weyaan markaa uu wax cabayo rasuulka ilaah leeyahay qurqudo keliya una uu qurqurinayo oo isagu weliba walka isagoon marna aan u neefsan kuma cabi jirin ee marka waxoogaa cabo ee uu u baahdo neefsi intuu weelka iskaba durkiya uu dadkaba faray buu neefsan jiray markaasuu haddana ku noqon jiray nafas labaad buu haddana neefsan jiray haddana waa intii ugu badnaydee waa noqon jiray oo dee waa mar saddexaad ayuu markuu qadarkii u baahnaa kaba cabo ee u baahdo neefsi ayuu haddana rasuulka rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh meesa jiraba laba goorna waa inoo dambeeyaa xadiid kale taas bay ahaydba stacdadtuna taasba weyo laba arrimood way wada jiraan midi rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh sidaa neefka geeli u cabo oo kale shardi waaxid ah ku cabina xadiid buu kuba yidhaah may noo soo aroorayoo inuu ruuxu wixii uun afka uun ku hayuu qurquriyo uuntaas isagoon kala goynahayn kolay wax laga roon yahay weeye nahyina waa ku u yimi de xadiidku yaanu sugnaaninbe da-ulkubaad oo kale de inay kolkol madara ruuxa ugaba iman karto oo waxan badan ee uu israacinayo kolkol waa ku saxan karaa haddii dee wixii ay meeshii iskuba ciyiriyaan ama uu cabayay taas waa ku saxan karaa dee darar kale iyo waxyaalo kalena bal xadiidku daciif ahaadee laakiin ay soo naqliyaanna waaba jiraayo bal dee waxa weeyaan nahyigaasa neefka geeli ama xayawaankaasi u cababa ha u cabinana waa yimibe muhimku waxa weeye cabbaya hadduu ruuxu intuu qadar yar cabay intaa ku kaaftoomayana dee markii keliya kuma kaaftoomi haddii laakiin aanu mar keliya ku kaaftoomahayn bal dee saddex nafas ha ku cabo weeye welibana xadiis baa wuxuu kuba yimi laba xaala yimo mid amarana waa yimi mid ficil rasuulka ilaahayno ah. markaa rasuulka ilaahay weelkaa saddexa goor uu de neefsan jiray markuu afka kaba qaadana alxaasa dee markaa horeu bilaabaya bismillahi buu odhan jiray markuu afka qaadana ilahay buu u xamdiyi jiray haddana si oo kaleu laba iman jiray bal amar sidaasna waa yimioo la yimaada oo dee dusinkii laba yimaada markaasoo dee iyo xamdigii laba yimaadana way timibo bal waana adaabtii shurbigay taasi kaba mid tahay waxaan u odhanaya rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh huwa waa iyadoo lagu cabo saas dee iyadoo loo neefneefsado wixii la cabayay weelkiina laguma dhex neefsan karo ruuxii waxbaa kaba soo raaci kara bal haddii dee isagii raayaxadiis iyo waxyaalaha ma cunto u cuniy waxyaalaha daacaqubni waxyaala ay jiraan waxaani waa dhici kartaa raayaxada aan toosaynay inay weelkii gaadhaba oo taas haddaba waxa weeyaan arinkaas isagoo saas neefis u neefneefsada wixii uu cabayay ayaa huwa waa shardiga caynkaasa amra'u wa arwa lagama amro u marka la eego xagga istaaqada iyo wuxuu dhaadhacan ay calooshiisii ka dhaadhacayaan hunugiisii si sahlan iyo dabeecsan ay u dhaadhacayaan iyadan ayaa u sahlan oo dee u fiican wa arwaa iyadana cokinitaanka uu ruuxu uu wixiiba ku haraad baxayo ku cokanaanayo taas baana uga badan qurqurin keliyaoo la qurquriyo oo laisraacraaciyo tanbaa uga dhow weeyaan oo ugaba fiican laftiga amra-u waxa weeye arwa horta de waa imika min alirwa oo waa xaggii imika cokanitaanka ama ruuxii o dhe wixii hagaag u obaxa taas bay iyadu tahay ama xagga amra u markay noqoto ficilku marua iyo maria labadaba waa ku yimaadaa oo waxa weeyaan marua acaamu ama marua sharaabu haddii aan doonana maria acaamu ama maria sharaabu waa marka aanu calooshiiyo waxyaalaha wax culaysta ku keenin si fiicanna uu xalqigi iyo taa uga dhaadhaco iyadoo ruuxi dee ku intifaacayo ku raaxaysanaya wax dararo ugaga imanaya aanay jirin oo dee kolkol culimadeedna marii'an oo kale hunguri mar lahayo ay ku dhaqmayn jireen fakuluuhu hanii'an marii'an qur-aankaba oota kuba timi suuratu nise bilowyadeeda oo kale hanii'an waa xagga caaqibadiisa mid la mahadiyo wax dhibaato aan caaqibada kaba iman marii'anna macna waa saa'iqa weeye oo macnaa waxa weeyaan xagga cabitaankiis ama cunitaankiisaas shaygaas isaguna ladada idiin dhahee hunguri markaa dheh ama de waxawa si sahlan oo dabacsan calooshiisa oona wax madaro ahayn kuba gaadhaya ayaa sharaabiya marka lagu sifeeye noqotaa waa dhici karta laqbada qur-aanku ina kaa baydho bal haddaba fakuluhanian marian macnana marka waxa weeyaan cabitaanka saas ah xagga marka la eego aynu eegno dee imaka waxa weeyaan qurqurada isdabajoogia la israacraaciyo oo kale xagga isaaqadii iyo maritaankii hunguriga iyo caloosha gaaritaankeedii iyadoon wax barada lahayn iyada uga saalan oo ugaba fiican xagga marka la eego ruuxa inuu ku oonbaxayo markaas oonkiisii goynaysu ku cokanaanayana tanbaa uga badan oo uga fiican marka la eego shurbiga ama dee nafas keliya iyo neefti keliya un ruuxu uu ku wada cadbo taas baa ugaba fiican raacina bal sidaa yeela wayaquul huwa amra warwa xadaana caliy bnu khashramin qaala anba'na ciisa bnu yuunusa can rishdiin bni kuraybin can abiihi can ibni cabaasin ana nabiya sala allahu calayh wasalama kaana idaa shariba tanafasa maratayn basaamka xadiidka inta aan gaadhin dee waxaa cusubuni waa rishdiin ibnu kurayb can abiihi rishdiinkan kolley waa mawaalidii reer bani haashim oo aabihii baa kurayb ibnu abi muslim oo dee mawla bani haashimba ahaa ibnu cabaasna waa ninkan kaba warinaya marka la eega rishtiinkani waa nin isagu daciifa weeye dadka magacaan dhihi ruwaadda aad bay uguba yaryihiin oo dee waxaa dhici karta inaynaan saddex kaba madin karin kutubtan lixda ana kitaabkan tirmideen hayna iyo kitaabka ibnu maajaha baa laba ninoo midna waxaweyaan rishtiina layidhaah ku suganta intooda kale kuma wada sugna labadooduna waanudacfaama magacaasba haddaan eegno magaca rishtiin ba eegno cidda kooban ee ruwaadee magaca lagu magacaabay nin fiqii kuma jiro nin adugu fiqii kuma jiro magaciisu rishtiin layidhaaho ruwaada ka mid ma aha waa saddex iyo malaas saddexdooduna kolley waa tarjamo ama magac dadka lagu magacaabayba riwaaye ahaan markay noqotaba ducafa ay yihiinba xadiidkana markaa sanadkiisa dacfigaas baa kuba sugan khaasatan saa daraadeed baaba tirmidi xadiidkan ayaa wuxuu kaba cabiraa gariibun laa nacrifu ila min xadiidi rishdiin ibni qurayn ninkaa dariiqiisa mooye xadiidkan meel kale kama garana xadiidkii horena waa inoogaba xoog badan yahayba waxaa xadiidkani markaa muxuu kuba yimi ana nabiya sal llahu alayh wasalam kaana wuxuu ahaa idaa shariba markuu cabo tanafasa waa neefsan jiray maratayni laba goor xadiidkii hore waxaa inooguba sugnaa saddex goor xadiidkana horta waa xadiid daciifa ah. hadduu sugnaadana kolay dhibi may jirteeno ruux hadduu ku gaabsanayo laba goor uu ku qanco ama mar keliya uu ku qanco dee looma diidayo haddii ruuxu aanu oomanayn ama waxaanu baahi badan isaa u qabin oo markuu xoogaa yar qurquriyo ee neefsi u baaday intaa uu ku dayso looma diidayo de isagii looma diidayo ee haddii bal waxa weeyaan uu badsanayo unu ku noqonayo baa laleeyahy weelka dhixiisaa ku neefsan ee waxaana adabtuna ay tahay kollay tasmiyad iyo xamdigiina ha iloobin kollay labintaba axwaasha markaa mar labaad haddeed haddana intii aanad ku kaaftoomahayn u bahatana sidoo kala yeel ilaa saddex goor waa intii rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caley laba iman jiray haddii laba goor ay noqotona dhib ma laha mar si kalena waanu jamcin karnaayo ee neefsigaa saddexaad ee xadiidka hore inooguma sugnaa wax caditaan oo kaba dambeeyey may jirin oo intii dee fii khilaali shurbi uu neefsanayey ayay intani ahayd waayo markuu xoogaa qurquriyuu neefsanayay waa ku noqonayo haddana xoogaa markuu qurquriyuu neefsanayay neefsiga saddexaad cabitaan ka dambeeyaba may jirin oo kaa horeed wuxuu dhacayay bacda waxa weyaan ikmaali shurbi buu dhacayaybo marka ka kana labadaas ku gaabsaday kaa kalena waa kaa kale ee ka dambeeyey shurbiga markuu dhammaystay ee dee koley daruuro ahaan waa u neefsanaya ayuu ku soo daray bal waa haddii aan jamcin u baahnaa di kalena de xadiidka hore ay noo sugunkan inooma sugnaan xadaana ibn abi cumara qaala xadaana sufyaan sufyaanku usan marar badan soo sheegay ibn abi cumar kole aduu ka warinay waa sufyaan ibn cuyeyne can yaziid bni yaziid bni jaabirin waa nin atbaacu taabiciintii kaba mida faqiih ahaa iqa ahaa isagii aabihina waa isku magac waana nin iqo faqiiha can cabdiraxmaan ibn abi camrata can jadatihi kabshata aayadii oo saxaabiyada oo kabsho la odhanayay ayuu ninkan taabicigii kaba warinayaa kolay barhkood kabshadan waxay dhahan waa kabsha bintu thaabit waa xasaan ibnu thaabit waa walaashay haweene kaleoo kabsha bintu kacbi la odhanayay oo cabdullah bin abi qataadata haweenadiisna way jirtaybe laakiin bal waa kabsha bintu thaabit oo xasaan ay walaalayeen qaalat waxay tidhi dakhala calaya nabiyu sal llahu calay wasalam nabigii ah, rasuulka ilaahi baa salawaat wasalaamu calayhi soo galay fashariba waa cabay min fiihi qirbatin waa qirbo ama dee waxa weyaan qarbadba afkii ayuu kaba cabay mucallaqatin meel ka laalaaday qaa'iman xaal yahay isagoo taagan faqumtu waxay tidhi haweenaydii kabsho ahayd waan kacay ilaa fiiha waxaan u kacay xaggii afkeedii waa qaasidatan fiiha anoo afkii iyo halkii uu rasuulka ilaahay kaba cabay u qastayo oo faqadactuhu waan gooyey intii uu rasuulku afka saaray ayaan gooyey si aan cidna halkaas dee waxa weeye adigu balmaya waa tabarug daraaddeed iyo inay haysatay rasuulka ilaahay baa intaad afka saaray siaynu horu soo marrayna rasuulka ilaahay asaartiisii xayan wamaytan saxaabadu way barakaysan jireen jireen rasuulka ilaahina dadka kale kula mid maaha taas oo haddaba waa tabtaqii barakata mawdici fii rasuulilaahi sal allahu alay wasalam sida laftiga ibnumaajaba ahaa waxay taa u yeeshay waa iyadoo dalbaysa rasuulkii ilaahay halkaa uu afka saaray barakadiisa ay dalbayso intii bay gaar u haysatay waa sidee gooni ahaan ay u haysato oo dee waa tabar bani uba haysanayse bal markaan eegno sanadkiisu waa sanad saxiixa ay mar kalena way laba wariyeenba maxaa kolay laba arrimood ba inoogu wada sugan mid weeyaane qarbad ama dee tibraan badho qarbad waa taayarba oo meel ka laalaaday baa rasuulka ilaahay weel kagabuu shuban afkiisii intuu soo laabay ayuu kaba cabay taasi waa mid arinta labaadna waa inuu taagnaa taagnida horeynu u soo maray oo dee waa ta aynu soo aragnay axaadiista horeba rasuulku taagnay inuu ku cabay bal waxaana ay noqonaysaa baan ii lilbayaan iljawaas halkanna kol haddaanu weel haysanba iyadna meel ay kaba laalaado fadhi kagama u cabi kareenba haddaanu wuxuu kaga shubanayaa jirin haddii sila afka kaga cab ee inuu istaago mooyaane si kaleba umay suurtogelin kol hadday meel kaba laalaado bal qiyaamka kuma laamayee laakiin waxaa jira rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh inuu nahiyey saas astiyada oo kale iyo qarbadada afkooda in inta la laabo uun afkii lagaga cabo taas inuu nahayeeyo nahaa can ikhtimaas alastiya xadiidka ayaa inooguba yimi waana xadiid dee saxiixa rasuulka ilaahi nahyigiisaas inuu astiyada waa jamcu siqayn laabitaan afkooda la laabo sidaa loogaba cabo umuuray oo culimmadu ku tacliiliyaan oo dee horta ruuxu waxaa dhici kartaba waa weelkan waxa gudihiisa ku jira aanu ogeyn insaxar iyo qodax iyo xayawaan iyo waxyaale ay kuma jiraan baa dhici kartao ruuxii dee cabitaankaas horta isagii dhibaata ay ugama timaadaa way dhacdaa gees kale inay biyahani kuma soo butaacaan oo ay qoyaan oo iyaduna ama afkiisii in badan intay gasho kuma saxda waaba iman kartaa waa darar kale bal markaa waxa weeye kolley cilooyinkii intaas weliba way kaba badnaayeen kuma celayeen taa ka mid ayay ahayd rasuulka ilaahina salawaatullaahi wasalaamu caleyh waxaana aynaa xadiidkan inuu taagni markaama uu afkii kagaba cabay iyadoo taasi jirtay bal umuuro ay cillo saddexaad ay kuma daraan oo afkacabkani oo kale iyo waxaba dhici karta ruuxii haddii dee bukhaarka ama raaixadan afkiisa iyo calooshiisa ka soo baxaysa aanay fiicnayn oo kale raaixadaasi inay halkii gaadhoy dee maadadan markaas ama dee biyahan iyo waxyaalahaas inay ku tacalluqdaba oo ciddii ku intifaaci leeda marka dambe ayay biyihii kaba xumaysan oo waa suurtagal bay dhahdeen laakiin taas xaggii rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh waxaan leenahay amin baaba lagaba ahaay labada arrimood way jiraan bal haddaan xataa ciladaasi jirin nahyigani waa jiraa salawaatullahi wasalaamu caleyh nagaba nahye intaas xadiid kalena haddii alaydha waa inoo dambeeya oo xadiid isaguna anas ah oo isaguna macnahan leh ayaa inoo dambeeyaba waxa weeye adigu bal xadiid baa inoo dambeeya hadii alaydha xadiidu musuleymaan marka waxaan tan odhanaynaa uun iyadana aan ku xambaaraynaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nahyigiisa ee wixii uu dadka ka nahyay isagaa dadkoo dhanka ugu fogaaba ahaa waxyaalaha khasaistiisa mahayn isaga u gooniya may hayn ee waxaan ku xambaaraynaa un sii taa hore ee aynu kula xambaarnay nahyiga litansiiha arrina way jirtaayo kolley kutubta usuulka iyo marka la joogo ama dee nahyiga ayay macaanidiisan ama uu yimaado waxa kaba mida ah macnaha ay yidhaahaan inuu yahay baab irshaad irshaadku waxa weeyaan waa wixii dadka maslaxa ay uguba sugnayd adduunyo iyo manfaca ay uguba sugnayd oo lagu toosinayo lagu hanuunayo amarkana way yidhaahaan isagoo baab irshaad uba yimaadana ayguna irshaad uba yimaada marka arrimaan culimada ay kuga celeeyeena ah ama waa intaasoo waxaan dee isagii hadhow dhib ku keena uu kaga soo baxo calooshiisii gaadho ina wixii iskama arkaye ama biyihii kuma soo mutaaco kale de waa inagii waxay maslaxa iyo wanaag inooguma ama madara inooguba sugnayd ayaa laleeya waxaa markaas dhibtaasa idinku sugana iska daayo iskaba ilaaliya waa inaga maslaxadeedii iyo danteedii bay tahay waa nahyigaa yidhaahaan baa irshaad weeye ama lirshaad ama amarka markii lirshaad yidhaahaan marka tadoo kalena noocyadaasba weeyaan marka taa ku cilayno waxay madara ruuxii uguba sugnaanaysa shaaribka ahaa waa dhici karta madaradana dee imaka mid muxaqaqa maahe ay suurtagalkiin ugaba timaado baab irshaad bay noqonaysaayo bal markaa baab irshaad kol haday tahayna nahyigu dee taxriim xaddii ma gaarsiisna waa arinta inaga danteedna ay kuma sugan tahay maslaxadeedna haddii dee mukhaalafadeedna madara ay inooga iman karto ama ay madara inoogaba imanayso ayay tahayo bal markaa rasuulka ilaahay ficilkiisana waa arinkaas jawaaskii iyo inaanu taxriim xaddii gaadhsinan bal taas bay noqon e, laakiin nahyigana waa nahyi rasuulka ilaahay kaba sugan salawaatullahi wasalaamu caleyh xaggaas oo marka waxa ay tahay ruuxii haddii dee bal u baahdo waa halkeed inay inagu ulama imanayno libeya guurjo waas waxaan ula imanaynaa ma jirto rasuulka ilaahay wax saaran bay ahayd tabliiqiisii isaga saarnaa ama dadkaynu soo gaadhsiiyo inuu axkaamaad sideeda uguma cadeeyo innaga xukumkii waa cadyahay markaa ruuxii haddaanay wax ku xambaari jirin inuu iskaba ilaaliyo markaa noqonaysa inuu iskaba ilaaliyo haddaan wax ku xambaarayaa jirin uu iskaba ilaaliyo iyadoo nahyigaasi jiro xdثna محمد بن بشار قال xdثna cبدالرحمن بن مهدي قال xdثna cزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن cabdاللahi qال wuxuu hi ثمامة بن cabdاللahi horaan usoo aragnay ثمامة بن cabdاللahi بن أنس weeye أنس بن مالك awowgu u ahaa qaal wuxuu hi kاna أنس بن مالك أنس بن مالك wuxuu ahaa yتنفس mid neefsada fil inaaci weelka dhexdiisa bal markaas dee waxa weeyaan waa fii xaali shurbi min alcinaa weelka dhexdiisa markaan ma aha waa markaa uu cabayu biyo ama caano ama wuxuu cabayaba alaaan saddex goor buu rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caley neefsan jiray bal taasba weeye wazacama anasun me anas baan ujeedaa anas baa saa yeeli jiray awogiibuu kaba waramaya kaana anas bnu maalikin yatanafasu fi lcinaai alaaa markaa wax cabayo saddex goor buu neefsan jiray oo dee waa cabitaankiisii inta waxoogaa caba ayuu neefsan jiray haddana waa ku noqon jiray haddana waa ku noqon jiray wazacama anasun anas wuxuu sheegay ana nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi kaana inuu ahaa yatanafasu fi lcinaai alaaa waa dee wuxuu tan u yeelayaba waa rasuulka ilaahi buu arkay oo samaynaya rasuulka ilaahay buu kagaba dayanayay bal taas buu anas saas buu u yeelaya xadiidkii horena waataynu soo maray xadiid anas ahaa ana nabiya sal llahu alay wasalam kaana yatanafasu fi linaai alaatan ilaa sharib wayaquul huwa amra wa arwa taas baynu soo maray haddaba anas wuxuu sheegtay taas idaacada waxaan filayaa habeen habeen abdigu habeen daintan kitaabkii noo socday waan soo sheegay koleyna malaa waa la iska iloobi karaaye zacmigu asalka hore luqada carbeed hadalka aan la hubin ayaa loo isticmaalaa zacama fulanun kada macnaa waxaasuu sheegtay wey oo wixii aan loo hubin oo saasay uba timi bisa ama madiyatulkadibi zacamu beebta gaadiidkeedu marka dee been la doonaya in la socodsiiyo gaadiidka beebtu waa zacamu saasaba dee ujeedadu waxa weeyaan waxaan la hubin baa loo isticmaalaa laakiin maxaa dhacda iyadoo asalkiisu taa haba ahaadee zacama aan hadal la hubo iyo qowl muxaqaqa loo isticmaalay axaadiisana way kusoo noqnoqotaa luqadana waa wax jira halkana macnahaasay leedaho waxay la mid tahay uun waqaala anasun ama dakara anasun anas wuxuu sheegay weye wuxuu yidhi rasuulki ilaahi baa saa samayn jiray bal taas weye xadiidkii dimaam ibnu saclab markuu rasuulka ilaahi uba yimi iyadoo warkana uu hayay yaqiin agtiisa ay ahayd markuu rasuulka ilaahay u yimi isagoo bal markaa ayaa hadaladiisa maxaahd zacama rasuuluk zacama rasuuluka dee salaadahana lagu waajibin sidaasoo kala cabiraya markaa rasuulkaagi ninkaa loo soo dirtay wuxuu yidhi bay macnuhu ahaaba bal dee habeenka horeba soo sheegay siba kitaabkiisa naxwada waana madbacaysan yahay bal dee balaa kitaabkooy dee qiimo weyn uba yeelaan magaca gaara ah umu yeelna alkitaab ubaaba alkitaab wax kale iyaga markaas kitaabkaas ayaa waxay dhahan dee meel malaatu dabaatanayo meeloodoo uu sheekhiisi khaliil waafaqsan yahay ayo meel kastaba zacma khaliilun uu lahaa macnaha waana wuxuu isaguba ku tegayo oo uu kuma waafaqsan yahay bal marka waxaan leenahay zacma imaka halkan asalkeedii kuma sugnay waxaan la hubin macnaa qaalo unbay lamid tahay ama dakara zacma ana aslan nabiya sala allahu alay wasallam kaana yatanafasu fi linaai talaatan waana sidii xadiidkii hore isagoo saa inaba yidhi oo rasuulka ilahi baa taa weliba kaanu kaba cabiray inuu taas dee la iman jiray oo saa caadi ay arrintiisu ay ahayd bal waxa wey haddaa kaamila istimraar bay faa'iidaynaysaa ayaaba xadiidkii hore aan kuba soo marneen xadaثna cabdاللahi بن cabdالرحمن waa imaamkii daarimi anba'na abu cاaصim can ibni jurayji can cabdالكريم can الbarاء بn زayd ibnati anas bni maliki أن النabiya slى الlaه عليه وsلم dakla bal xadiidkan waxaa sanadka inoogu suga ninkan bara ibnu zayd waxaana dhashay bara ibnu sayd anas ibnu maalik inantiisii ayaa dhashay kolley nin dee heerkii saxiixa iyo xasanka markuu keligii yahay ma aha se xadiidka waa lala wadaagsado xumaydna waa warinaya xadiidka oo waa la wadaagsado kolley taas waxay keenaysaa in dee sanadkii ay isxoogeeyaan oo ama xumayd oo ninka dee martaba sarreeyaan xadiidku markaa xasan dariiqiisanba uu kuba noqdo xadiidkan oo isnaadku xasan inoo noqdeen wuxuu yihi ana nabiya sala allahu calay wasalam dakhala rasuulkii ilaahay wuxuu u soo galay calaa ummi sulaym ummu sulaym oo anas hooyadiia ah qirbat wlxaal qirbatun qirba mucallaqatun ay tahay waa qarbadka ama dee sibraarga siqaha ay daansan jireen iyadoo ay meel ka laalaado mucallaqatun oo aqalkii meel kamida biyona way ku jireen bay ka laalaadeen fashariba rasuulka ilaahay uu cabay salawaat ullaahi wasalaamu calayh min famil qirbati qirbada afkeedii buu kaba cabay walxaal huwa qaa'imun isagoo taagan waa xadiidkii aynu soo maray unbuu laba mid yahay laakiin kabsha ay noogaba waramaysay arrinkan lafdigii horena fashariba min fii qirbatin baan ku soo aragnay kana min fami fii iyo famina waa isla mid uun macno keliyo waa afkeedii maaha cazaalida waxaan ay idhaahnaa dadkan dee leedahay dee timrarada iyo waxaa astiyadiiyo nooca dee qirabtu ay leedahay cazaali bay kaba cabiraan ama la yidhaahaa ee marka la doonayo dee inta afka weyn la xidho la fure ee waxba markaa lagaba shubo ee afkii weynaa weeye wax lagagaba shubi jiray markaas ayuu intu furay kuwan hoose hoose ma furine ayuu rasuulka ilaahay kaba cabay isagoo taagan arrinkan xadiidkii horean kuma soo sharaxno kuma laamayno umu sulaymna waxay yeeshay si ay yeeshayba kabsho faqaamat way kacday ummu sulaymin ummu sulaym baa kacday ilaa ra'si lqirbati irbadka madaxii ama waxaweyaan waa qarbadkii adigu dee siqihii koobna ayuu madaxiisii waa intii afkiisa ahayd wey halkii markii horeba famay kaba cabirtay u kacday u qasadayo faqadacataa way goysay lafdiga raasi waa lafdi mudakara damiirkan faqadacata u laamayna waa muanad ee kolay malaataniiska ee iyadoo macna alqidca intii qidcada ahayd aan uga celino amase waxaaba wey waa dee baab mujaawaro oo lafdigan qirbe muanadkaydee lafdigan dee markaa mudaafileygahayd uu la jaaray lafdiga mudaafka ras ayaaba taaniiska kaba kasbaday kolay taasna wax iska macruufa oo tanba adigu damiirkii loo taaniisiye macnuhu waxa weya waa intii afka markaa qirbada ahayd ee uu rasuulka ilaahay afkiisa saaray kolley intii unmaade in kale raacinaysaay ayay goysay oo waxay u goysayna waa si ay u haysato iyadoo de waa arrintaa markoonaba kabsho aan ku soo aragnay ee laftiga ibnimaajahna aan soo naqlino waxay taa ula qasaysay ula jeeday waa barakada rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyadoo doonayso taasna dee waxa weyaan isaga ahaartiisii weelkii uu ku cabay kamihiis waa ahaartiisii o dhan kolley umuuro hore maraba waatii aynu soo aragnay dee arinka dadka kalena waa kaba duwan yahay xadaana axmed bn nasri naysaburiy qaal anbana isxaaq bn muxamedin ilfarawiyu qaala xadaana cubaydatu bintu naa'irin can caaishata binti sacd bni abi waqaasin can abiiha aabahe sacd ayay kaba warinaysaa bal xadiidkan kollay a'immada kale ee umuhaadka ama usuushan iyo lamay soo saarin tirmidi xadiidkan sanadkiisana haweenaydan cubayda bintu naail waxaa iyadana inooguba sugan oo kitaabka marka dambe inooguba iman naadilla inay barhkood yidhaaheen ay kuba dambiyeen dee ismiguna waa ismiga musakarka waana haweeney atbaacu taabiciintii kaba mid ah oo haweeneydani atbaacu taabiciintiibay kaba mid tahay kolleyna xaq ibnu xajar maqbuulu kaba cabiraayo ujeedadu marka la eego axaadiis badan oo sidaas maba laha haddii cid la wadaagtatay xadiidkeeda jirto mid maqbuulu noqon laakiin haddii kale oy keliya noqoto kolley waa cibaaraday kaba cabiraan la yin inay tahay mar ruuxu dee xadiiskeedu dabacsan yahay dacfi adigu yaanu weynaan imaamo dacfi bal nooceed uu kuba sugan yahay buu noqon imaka xadiiska sanadkiisa markaan eegno kolley ayimo kale oo waxa weyaan iyaguna la wadaagsaday baa jiro oo wax la wariyay ama qolooyin kalean ujeedaa ruwaad kalaba ah wynwaata ama caaisha bintu sacd ibn abi waqaas ee saxaabigii jaliilkaa sacd ibn abi waqaas baa dhalay waanay aad bay cumrigeedu u dheeraado imaam maalik iyo way soo gaadheen caaisha kutubta qaarkood khaasatan kutubta maalikiyada iyabaa kolkol laguba arkaa iyagoo imaam maalik yidhaha waa atbaacin taabiciintii kaga mid yahay oo deeta taasna ku cileeya caaisha bintu sacad inuu soo gaadhay iyadiina ay saxaabiyad ka dhigaan laakiin iyada nafteeda taabiciyad ah barhkood baa sheegtay aragtay macnaa caadigii rasuulka intay dhalatay aragtay inay leedahay lakiin taasna waxba ma jira ama wax dee ma aha oo waa taabiciyada oo dee koley imaam maalikna atbaacu taabiciintii unbuu kaba mid yahay waasa dee koley kutubtan bayquniyada sharaxday mid kaba mid oo waxa weeyaan magaciisa nukhba la idhaao koley qaybaha horena sharaxiisu yar badan yahay oo waxa weeyaan nabhani mana aha nabhaniga macruufka soomaali aad u taqaanee isaguna reer maka aha kaasi uu leeyahay sharaxiisaas iyo waasuu dee markaa uu silsilatu dahabiya kaba hadlaya soo arooriyo laakiin iyadu waa taabiciyada imaam maalikna atbaacu taabiciintii laakiin waa dee waqti waqtigaa dambe soo gaadhay imaam laba kulmay can sal allahu caleh wasalam kaana wuxuu ahaa yashrabu mid caba qaa'iman xaliya isagoo taagan dee awqaada qaarkeed waysaas fadhigaana uba badnaa kalaamkiina horaynu soo argobal axaadiistii halkan uu inoogu sheegaya baabka inahaas bay inooguma dhammaadeen baabkana waxaan ka gaari karaa iyaga baabu maa jaa fii tacaduri rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay tacadurkiisii ama tadayurkiisii waa isticmaalkiisii waxa uu udgoon isticmaal isticmaalayay cidrigii iyo tiibka isticmaalkiisuu isticmaalaya wixii kuba yimi ayuu baabkiisi yahay baabu jaa fii tacaduri rasuulilahi sal lahu ala waslm waa fii isticmaali rasuulilahi sal lahu ala wasalam alcidra cidriguna waa tiibka iyo wixii udgoon oo dhan ee dee kala dunaaya iyagu yaqaaneen isticmaalkiiuu rasuulka ilahi isticmaalayay ayuu baabkiisi yahay horta rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayhi dee kolay si axaadiida saxiixa inooguba timi sabab wax marsan wax udgoonba marsan ayaa caraqiisa iyo riixiisu aada iyo aad uba udgoonaa anas ibnu maalik baa wuxuu dee isagu inoo soo naqliyey rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh miski oo adyabu diiba iyo cambar iyo wax adigu ka udgoon inaanu urinba rasuulka ilaahi salawatullahi wasalam maaha markuu wax marsado waa siisiba raayaxadiisa iyo caraqiisu ahaayeen rasuulka ilaahi axaadiisna way kala duwaneedoo saxaabo kala duwanoo rasuulka ilaahi gacantiisii qabatay oo kale ayaa dee waxay inoo soo naqliyey inaanay urka udgoon weligoodba aanay urin taas oo kale waxaa kaloo kaloo inoo sugan oo dee inoogaba sugan isagoo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh abu sulaym iyo gurigoodii ayaa waxa weeye uu yimi oo waa iman jiray rasuulka ilaahi gurigoodaba umu sulaym iyo dee umuxaraam iyo qoyskaasba isagoo markaa gogol ay lahayd oo malaa dee faraashkii waxa uga sarreeyey harag baa ka sarreeyey idin ah oo la magdiyey samasalleedyo kale uu kuba seexday bay timo rasuulka ilaahina uu dhidid badna waa ku dhididay dhididkiiba intay qudna iyo wax soo qaaday engejisa adigu dee ku tuujisay intay adigu san kusoo yar egejisay ayay ku baroojisay weel ay lahayd oo rasuulka ilaahay markuu maxaad ku samaynaysaana diibkayagaan ku khaldaynaabay tidhio oh, dee isagaaba adyabu diib ah rasuulka ilaahayna taa waa lagu yaqaanay bal xadiid baa soo arooray abuyacniya ay wariyeen oo kale iyadoo nin inantiisa hoynaya madhisayay u yimi rasuulka ilaahay waa sida abuyacla iyo bal kitaabkiisa kuma sugan oo ku yidhi bal caawinimo uu ka dooday uru rasuulkii waxma hayee bal berri soo qaado ama ii kaalay quraaran afkeedu waasac leeyahay iyo qori soo qaado i kaaleyo waxaana calaamadeenu ay tahay albaabka dhinaciisa ayaan yar garaaci markuu yimi rasuulka ilahina waa lagu yaqaana haasatama markuu sexyaama waa dhidid badnaa dhididkiisna aad buuba udkoona ayuu dhidkiisiibu usan isagoo qorigii qaadaya ama wixii cuudkii uu laba yimi usan jirhkiisii saasoo kale uga soo hooriyey oo uguba shubay iyo dhibku yidhi haba isticmaasho dee waxaaba markaasa udgoonka iskaladaa gurigeeda meel ka baxsan baa lagaba urgurin jiray silaamaa waxaaba markii dambe loo yaqaanay bayt almutayabiin dadkii dhibka lahaa bal dee waxaa iyadana jirto oo kale rasuulka ilahi markuu dariiq maro in dariiqa ur lagaba urin jiray oo ay saxaabada odhan jireen mara rasuulullahi sala allahu calay wasalam fii hada ariiq kaana in mara saarikan fii dariiqin arijat min ariijihi larjaau oo macnaa ariiqaba laga dareemi jiray haddaba iyaday waxyaalahaa soo dhami jireen ayaa haddana rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh deybka u isticmaali jireen bal haddaba isticmaalkiiyo deybkiiyo waxyaalihii kuma tacalluqsanaa ayuu baabkuna u baabaysan yahay xadaana maxamed ibn raaficin waayru waaxidin qaalow anbana barka maxamed ibn raafic waa imaam iqa ah iyo de ayru waaxid cibaadadana ayru waaxid waa akar min waaxid oo markaa mid keliyaba maaha ee waa mid wax kasii badan oo waasan baa lagu jamciyey wa akar min waaxidin qaalw anba'na abu axmed الزubayriyu qaala xadaثna shayban can cabdillahi bn mukhtaar can musa bni anas bni maliki can abihi abi anas bni malik qaala kaana lirasuuli llaahi sal اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahi waxa u sugnaa sukatun suko waa wicaa ama waa wax diibka laguma rito kolay in badan culimmadu lafdiga suka waxay kuba sharxaan nooc diibka kaba mid ah ayay yidhaahaan oo dee barhkoodna ay tilmaamaan oo waa dee shay madoobaa ama nooc dir ka midoo madoobaay oo maskiga laguma dari jiray oo biyana lagu cajiimi jiray oo markuu sii engegaba urtiisu ay sii udgoonaan jirtay laakiin bal taas way in badan shuraaxdu halkan way kuma fasireen ee ixtimaalkaasna waa jiraa ah sukadu ina waxaweeye ay ahayd wicaha iyo weelkii diibka uu ku ridan jiray maskiga iyo wixii kale uu diibee uu marsanayo rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh oo wica ahaan bal taas baa sharaxooda uma badnaa laakiin laftiga daahirkiisu taasoo waadi kuma fasireen kaana lirasuuliilaahi sal allahu alay wasalam sukatun waa weel diib oo ama diib iyo tadayab uu ka marsan jiray ama dee diib ahaan u isticmaali jiray minha iyada xaggeeda uu diib ahaan uga marsan jiro wuxuu rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu caleyh lahaa suko ama weel iyo wico wixii diibe dee miskigiyo wixii laba midkaa ah uu kuba rito oo uu guba jiray oo marka uu baahda rasuulka ilaahi diibkaa inuu marsado uu kaba marsan jiray taas buu lahaa xadaana mxamed bn bashaar qaal xadaana cabdاraxmaan bn maliyi qaal xadaana cazrat bn haabit can sumaamata bn cabdilaahi qaal anahu qaal kaana anas bnu malikin anas bnu malik wuxuu alaa yarudu mid aan celin adiiba tiibka muu celin jirin oo ujeedadu wax udgoon ama wax diiba cadar iyo wax lamida haddii loo hadiyeeyo waxa udgoon muu celin jirin ee uu aqbali jiray hadiyada caynkaas ma celin jirin waayo waa dee shaygaa udgoon wuxuu ku intifaacayo riixdiisa ay udgoon tahay qaalibanna waxaa yaree tiibkii wax laysugu madna sheegtu ruuxu madna sheegayo waxaa daraadeed soo ka baqanayo wuu celiyoba ma ah haddaba muu celin jirin maxaa istaa u yeeli heli jiray wa qaala anasun anas wuxuu yidhi ina anabiya sala allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay kaana wuxuu ahaa laa yaruddu mid aan celin adiiba xadiidka bukhaari iyo dee inoo wariyeen aimo kaleba diibka rasuulka ilaahay muu celin jiran oo waxa udgoon ee loo soo hadiyeeyo muu celin jiray dee waana taa adabtu bal dee rasuulka ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu caleyh waaba ina faray waa xadiid aan arki doona marka dambe amaha sheegi doona laftigiisu haddaanu halkan inooguba oolba laakiin xadiid kaloo lamid ahama isku dhow yihin yihiin aan arki doono bal markaa rasuulka ilaahay ma celin jirina wuu aqbali jiray xadaanaa qutaybat bnu saciidin qaala xadaana bnu abi fudaykin maxamed ibn ismaaciil ibn abi fudayki weeye laa turaddu lama celiyo oo saddex iyada lama celiyabaa rasuulkii ilaahay yihi salawaatullaahi wasalaamu calayh alwasaa'idu barkimooyinka waduhnu duhniga waa waxaa lagu dhaashanaya ama lagu subkanba iyo waldhabanu caanaha dee duhnigu hadduu diib leeyahayna wabataa laa yaruddu diiba xadiidkaa isagu saxiixa ah aan kuma soo aragnay iyo caanaha lama celiyo haddii lagu soo hadiyeeyo cid ay ku siiso waxa habboon in la aqbalo in la celiyo ma aha taas baa xadiidkan inooguba yimi bal xadiidka koley waxa weeye cabdullahi bni muslim bni jundubkan ayaa barhkood ay dee wax ka yar sheegaan laakiin waa adigu koley xaf bnu xajar iyo kaba cabdila labaasa bihi dee waa calaamaadkii ama waxay alqaadiyada ay tawsiiqa uba isticmaalayeen tirmidna xadiis qariibu kaba cabiraaye bal waxa weeye xadiiskan waxaa inooguba sugan barkimooyinka duhniga labanka bal xadiis kalena waa inoo dambeeya haddii alla idhaayo in tiibku uu soo gelayo oo waxyaalahaan la celino ujeedadu waa umuuraha koobkooban ee haddii lagu soo hadiyeeyo wax midna ah iyo madnasheeda laysugu madno sheegtaana qaaliban aanay jirin waxa fiican iyadoo ruuxana qaadirkiisii la dhowrayo ruuxu inuu hadiyada aqbalo taas baaba roobba alwasaa'idna waa jamcu wasaaidna waxay wasaa'idad noqonaysaaba dee adigoo imaka dad uga yimi oo bal matalan markima lagu dhigay si aad ugu fadhiisato oo kale saad ugu fadhiisatoo kale in la celiye maaha inlasi aqbalo wixii lagu karaamiye waa nooc maamuuseed oo taasoo kale bal duhniguna waa dee wixii laguma dhaashanaya caanihi taasoo kale kolay rayxaan raxankuna waa inoo dambeey ama waxyaalaha dee la ursaday ee udgoonuun ee dee nabaataadka ah taasna bal xadiis inoo dambeeya ayaa kuba yimi oo bal waxa weeye oo buro kolay aimada qaarkoodna ilaa toddoba shayabay gaadhsiiyaan iyagoo asaar kala duwan iyo isu wadageeyo kolay suyuudinaan filayaana inuu lahaa khaasatan sabcun de adigu todoba de u nadminayo bal nadmi ay de kolay soo noqonayaan saaxib subad iyo ayr sharxu subad iyo keyrkiiba ay soo noqonayaan bal xadiidna waa inoo dambeeya kale waloo ay ahayd labada xadiid inu israaciyo midba u soo dhexaysiiye xadaana maxmuud ibnu khaylaan qaala xadaana abu daauud alxafariyu can sufyaana can iljurayriyi can abi nadrata can rajulin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam bal xadiidka sanadka ninkan nin baa u dhexeeya abunundar iyo abu hureyre waa nin aan laynoo soo magacaabin kollay sanad labaadna nisbadiisa inoogu soo socota nisbada nafteedu xataa dee garasho la-aantan wax kamay tari weeye oo nin kollay dee abunundar hadna sheekh ah nisbada inoo soo socota wax dhaafsanna bal matanaana culimmadu kaba garanayn weeyaano marka sanadkan dacfi baa ku sugan dacfiguna wuxuu gaba imanayaa xagga jahaalada ninkan imika halkan inooguma sugane eh. qaala qaala rasuul llaahi sal allahu calayh wasalam diibu rijaali ragga diibkoodu maa dahara riixu waa kay urtiisu muuqato weeye ee ujeeddadu ur laga urinayo udgoon leh wa khafiya uu qarsoon yahayna lawnuhu midabkiisu oo ujeedadu dee haddii tibyadii waqtiyada laba isticmaali jiray dee barhkood waxay lahaayeen dee waqtiga dawaabay jiraanna wax dee midab la arko oo intuu jurmi leeyahay jirkii kuba dhegaya midabkiisa la arkayo haddaba diib markay noqoto ragga dibkooda fiican ama uu waxa weeye kaa udgoonoo la urinaya leh laakiin haddana aan lahayn wax la arko midab la arkiyo wax adigu muuqdo aan lahaynba wadibu nisaai dumarka diibkooduna madahara lownuhu waa isagu midabkiisu muuqdo wakhafiya uu qarsoonaado riixu dee khaasatan haweenaydu hadday dibad u baxayso onay gurigeedii meel aan ahayn joogto xataa masaajidba haba imanaysa inay dib sooba marsato maaha mid la arkayo mid aan la arkayn toona waxa weyaan adigu khaasatan kii aan la amey midabkiisu lahaa la arkaya haddii dee si kale u qarsoonya waayo ziino dee muuqata oy la soo baxdaa dee wax iyagii u jiraysan maahe haddii dee uu qarsoon yahay waa u qarsoon yahay laakiin la uriyo oo kale bal dee rasuulkii ilaahay haweenayda dee bakuur soo asiibta ayaanay anaga cishaa'iga nala soo xaadirin iyo ama yaanay dee masaajidii iman iyobaa yimi oo ama dee xadiid kalena wuxuu kuba yimi haweenayda intay wax tiibo udgoon marsatay baxda iyadoo dee markaa ujeedadeedu ay urteeda iyo waxyaalahaas la hero bal laftiga muxuu kuba yimi faiya kada wa kada ama faiya zaaniya ee zinada ayaa maraatib yeelanaysa wa kullu caynin zaaniya balse laftiga xadiidkuu yimiba oo in lala baxo cadarkaasoo dumarka ay la baxaan ee suuqyadii iyo meelaha kale la isugu imanayo dariiqadii ay la maraan taasi iyada wax bannaan ma aha ee dee dilku laakiin wixii gurigooda ah ay kuwa marsanayaan iyo meel dee iyaga dumarun uba khaasoonay la bixitaan iyo waxyaalahaasna aanay kaba imanahayn iyada taas dee manci kuba sugani ma jire haddaba diilkii dumarka kaa urtiisa la urinayo ee ciddii bal matalan hadday baxdoo kale laga urinaya diibkoodii maaha iyaga ee waxa weeyaan diibkoodu oo waxaa dee hadduu midab leeyahayba aan urtiisaas la urinaya aanay jirin weye walow dee ur midab muuqdo oo ama low muuqdo dabad ay ula baxaanba oo muuqda taasna iyadna dee ay lamid mid noqonaysa tan kaleo iyadna waxalkan dee meesha jidaysan ama u bannaan aanay noqonahayn wadibni sayma dahara lownu wakhafiya riixu dee markaa de iyadoo xinale ama waxyaalaha buruudle ama waxyaalo isagoo dee holaymada qaarkood ay idhaahaan dee xinu tibi ma laakiin dee haddana nooc diibkii unba ama waxyaalihii laysku qurxinayuu noqonaya ama waxyaalahaasoo kaloo lala baxa baxo taas iyado koley waxawa wax sharciga de dumarkii dee meeshii loo jiday ama dee u banaynaya maaha wy wadibu nusayma dahra lownu khafiya riixu kole xadiidka sanadkiisana dacfiga aan aragnaa kuma sugan laakiin eh, koley marka la eego riwaayaad kale oon dee ninkani kuba sugnayn sanadkooda inqidaaxaba ahaado adigu bal marka riwaaya tacadude lasu wadageeyo xadiidka asalkiisu waaba iska sugnaanayaan ciddii bal saxiix yeeshay oo kale ama xasan yeeshay waa iyagoo eegay uun shawaahidda uu leeyahay laakiin sanadkan markan gaar ahaantiisa eegno ee taasaa inooguma sugan aniga kolley waxba intaa ima dhaafsanee laakiin waxaa arkayay khaasatan xaashiyada nusooyinka qaarkood ay kuba sugan tahay xadaana caliy bnu xujrin qaala ambana ismaaciil bnu ibraahim can iljurayriya can abi nadrata cala tufaawiyi waa soo korodhay oo ninkan abu nadre u sheekhay abuu hurayrana xadiidka ka warinaya reer dufaawo la yidhaaho qays ciilaan kaba mid ahaa loo nisbeeyey waa jirib laakiin taa nafteeda ayuu majhuul kuba yahay oo intaa wax dhaafsanoo laga hayaa ma jirto ninkani waa nin majhuula un nisbadiisii xataa haddii la gartay can abi hurayrata can nabiyi sala allahu caley wasalam milahu bimacnaahu milahuna xadiidkii hore lamida bimacnaahuna waa iska taakiidun xadaanaa moxamed ibnu khaliifata waa camr bnu caliyin qaala waxay yidhaaheen fallaas iyo moxamed ibnu khaliifa xadaanaa yaziid ibnu zureycin qaala xadaanaa xajaaj bn sawaaf can xanaanin can abi cuhmaan annahdiyi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam idaa ucdiya axadukum bal intaanan xadiidka dhammayn xanaankan tirmide wuxuu kala cabiraa xadiidkan un mooye xadiid kale oo uu warinayo garanaynaa ma jirto xadiidkana dariiqaasubaaban aanu kuba garanaynaa dariiq labaadu kula yihi ma jiro xanaana xadiidkan mooye mid kale waa nin adigu kollay musadad la odhanayo sheekha bukhaari iyo layidhaah adeer buu ahaa waa reer bani asad laakiin taa wax dhaafsan lagama garanayo waa nin majhuula markaa isaguna abi cusmaan nahdina waa nin cabduraxmaan ibnu malli baa laydhaa waqtigii rasuulka nin room buu ahaa nin weyn buu ahaa ahaa walow markii dambana dee ilaa mala sideetan sanadood rasuulka ilaahi uu kaba dambeeyo boqol buu dhaafay ninkani laakiin rasuulka ilaahi ayaa soo gaadho nin xoodna haba noqdo mukhadarabiinta ku jira lama kulmin rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh markaa saxaabi maaha waa qoomkay odhanayeen mukhadaramiin kaba cabirayeen dadkii waqtigii rasuulka joogay roonroona islaamay laakiin aan rasuulka ilaahi lama kulmin ama soo gaadhay calaqalee lama kulmin saa daraaddeed xadiiskii saxaabigii ma joogo oo xadiiska markaa muxuu noqonayaa xadiid mursalu noqonaya ninkani saxaabi maaha abu cuhmaan inahdi markaa lafdigu muxuu yahay bal xadiid kaloo inagaga filan baan sheegi doonaaye idaa ucdiya haddii la siiyo axadukum axadkiin oo loo soo qadimo arayxaana rayxaan waa waxyaalaha raxanka ee adigu nabaadkan baxee unta udgoon lahu anwaacdiisaas falaa yarudduhu yaanu celinin ha aqbalo ha qaato waa waxaa yar ur udgoon buu leeyahay ood ursanayso dee naftiiba markaa wixii udgoonaa waaba dee u fiican tahay naftii iyo ta taas laakiin wax midna ah iyo wax kuma sugani ma jirtee waxa weeyaan falaa yaruddu fainahu kharaja min aljanna rayxaanku wuxuu ka soo baxay jannu kala soo baxay bal xadiidka waxaan leenahay xadiida daciifa ah weeye laakiin saxiixa muslim maxaa kuba sugnaa oo xadiid kale oo dee kan ayn maalan saxiixa muslim nooguma suganoo ahaa إda ucdiya axadkum الrayxaan falaa yarudhu fainahu طayib الriixi khafiif اlmaxmili taas wey waa xadiid صaxiixa muslim noogu sugan kharaja min aljana iyo xaalahaasi kuma sugna bal maalan axaadiiay kuma timi ama waxyaalahay kuma timi rasuulkii ilaahay indhidikiisi lagaba abuuray wardiga oo kale iyo waxyaalaha dee noocan udgoon ee ubaxyada udgoon oo kale kuwaasna wax asalle ma laha oo waxyaalo mawduuca uun asal ma laha iyo kuwaasna maxaa xadiidku uu ahaa haddii axad jiin loo hadiyeeyo ama la siiyo rayaxaan waa waxyaalaha la ursado ee nabaataadkaa ah, ee udgoon la siiyo yaanu celinina ha aqbalo maxaa rasuulku ku cileeyey fa inahu dayibu riix urtiisu way udgoon tahay oo waa wax fiican khafiif almaxmil ee xamligiisii waxaasna waa wax fudud geed kale wax midna iyo dee marka ay kaba timaado maaho qiimo weynoo saasa kuma fadhiyo la yidhaah ruux waa ti waxaa adigu dee uu ruuxa kaba foqday in ugu madna sheegto in markaa haba aqbalo culimmada qaarkoodna ay hadeeshiyaan wax kastoon dee saa uba sii weynayn oo sahlan oo dee fudud oo qiimo saas lahayn oo laguu sii hadiyeeyey oo kale in waxa weeyaan iyadna lamid bay noqonaysa kale bacd alculamaa sida sheekha sheekh cabdibashir raxmatullahi caleyh oo kale koobka shaaha iyo wax lamida iyagu kaba dhigi jiray oo dee misaal ahaan uga dhigi jiray laba mid tahay oo cibaaradan ah khafiif almaxmil ujeedadu maaha midnadiisa sahlan wax midna le maaha oo waxaa iskaba sahlan dee nafcina waa leeyahay laska aqbalo ruuxii qaadirkiisana dhowraha adiib bal marka waxaan leenahay xadiidkan isagu waa daciife taas baa rayxaanku inooguma soo oranay waana xadiidkan markii hore siiba sheegayay in aan la celino marka muxuu inooguma biirayaa dee wasaa'idii iyo duhnigii iyo labankii iyo diibkii ama rayxaankii ama diibkiiba dhammaantiiba dhaho waxyaalaha caynkaas oo kale adigu waa taas dee barhkoodna intaa risqi ruux baahan iyo waxyaale iyo ayay markaa kuba soo dari jireen ama umuure ay toddoba ku gaadhsiin jireen xadiidkan waan iska raacinaya waana xadiid aad u daciifaba xadaana cumar bn ismaaciil bni mujaahid bni saciidin ilhamadaniyu am hamdaniyu bal ninka cumar bn ismaaciil waa nin aad u daciifo dee ay kaba cabiraan inuu matruuk yahay aabihi waa ka roon yahay xadaanii abi can bayaanin bayaankanisa waa nin iqo oo siqaaru taabiciinna kaba mid ah bayaan ibnu bishrin ilaxmasi la idhaaho qayskan ay isku reeriyiin iyo jariirba can qays bni abi xaazimin can jariir bni cabdillahi qays bni abi xaasimna waa taabici weyno marka la eego waqtiga rasuulkana nin roon buu ahaa oo dee waxa weyaan abubakar iyo buu wax ka wariya cumar iyo ninka waqtigaa wax ka warinaya nin rasuulkii ilaahay waanu la kulminuun nin ragga mukhadramiintu ahaaba bal markay qaybinayaan culimadu taabiciinta ay dee dabaqaad u yeelayaan kol dee dhowr dabaqay ku koobaan kolla ilaa shan iyo toban dabaqay gaadhsiiyaan iyagoo say u kala waaweynaayeen iyo siay saxaabadii ula kulmeen iyo eegaya dabaqada koobaad waxay ka dhigaan dadkii iyagu tobankii jannada loogu bisha ishaareeyeyba la wada kulmay ee wax ka wada wariyey xaakim oo kaleo taqsiimkaa lahaa qayskan iyo saciid ibnu musayib iyo rag dhan buu tiriya laakiin culimmadu intii kaleo dhan waxay dhahan meye ma sugnee qays keliya ayay dhahaan dabaqada koowaad markaa qays buu noqonayaa ninkan isagaa tobankiiba wax ka wada wariyey laakiin inta kale ee nin sagaal ka wariya nin sideed ka wariyaba toban kale kamay wada warin xataa saciid ee abubakar iyoinamaba soo gaadhinbo ka wataabicuuna dabaqaatun cashara min bacdi khamsatin awwaluhum dulcashara markaa taas wuxuu wadaaka qaysun maa lahu nadiiru wacudda cinda xaakimin kaiiro waa qays ninkaa keliya tobankaba wax ka wada wariyo nadiir kuma laha taabiciinta waa ninkan qays ibn abi xaasim can jariir bn cabdillaahi bajari waana isla reer saddexan dambe reerooda axmed qaala curidtu waa lay bandhigay bayna yaday cumar ibn alkhadaab cumar ibn alkhadaab hortiisii oo malaade ama waxa loo jeedayba in ciidan loo jeeday waxyaale isaga hortiisii lay keenay fa alqa daahirku wuxuu alqaytu inuu idhaahay ictifaaqun baa ku sugan kol hadduu isagu iskaba waramayo faalqaa jariiru jariir baa tuuray ridaahu go-iisii uhuwanaabuu iska qaaday wamasha wuu socday fii isaarin isagoo hoos gunti ku sugan oo waxuun guntan faqaala lahu cumar baa wuxuu ku yihi khud ridaaka hor go-aaga qaadoo huwo faqaala liqowmi cumar qowmkii wuxuu ku yidhi ma ra'aytu maan arag rajula minmaan arag axsana uga fiican suuratan xag suuro malaawacidaa rasuulka ilaahay salawaatullahi wasalaamu caleyh laba kul kulmay kole waa misata min jariirin jariir ibnu cabdilaahi cidka quruxdan waayo wuxuu dadkii quruxda badan lahaa ninkaas suura ahaan ka qurux badan oo uga fiicanba maan arag ilaa maa balaqnaa wixiina soo gaadhay un mooyaanu maqalay un mooyaane oo min suurati yuusufa nebi yuusuf suuradiisa calayhi salaam ee laguma finoobay suuradaa waxaan ahayn dee wax ka fiican dee rasuulka ilahi waxaan leenahay misatu noqonaya maan arag bal xadiidka waxaan leenahay horta xadiidka waa xadiid daciifa <coughs> aadna uba daciifa markaan eegna sanadka xaggiisa hore kale arrin kalena way jirtaayo waxaan ku jirnay rasuulka ilaahay ama tacadurkiisii iibkiisii xadiidkana wax iiboo ku tacalluqsan ama ku sugani ma jirto xadiidkana wax munaasabuu la leeyahay axaadiistii baabkani mama jirta waa suurtagal dadkii kitaabka soo naskiyey inoo soo qoray inay barhkoodee ay markan halkan iqxaamiyeen un waayo wax munaasabo uu la leeyahay ma jirto talabaadna cid kaloo la wadaagsatay oo uu raggii kutubta lahaa kaba mid ah ummahaadka iyo isagoo xataa kitaabkiisa kale jaamica xadiidka kuma warin ibnu xasan alhaytami oo sharaxan aan hayaa sheekh kale markaa ashrafulwasail ayaa wuxuu kala cabiraa munaasabada baabku waxay noqon suurada quruxda badan ee imika taasee laynoo sheegay waxay laasimsanaysaa riixdeeduna inay udgoon tahay laakiin waa kalaam takalluf weyne uu kuma sugan yahay oo suuro qurux badan iyo diibu raaixi talaasumka waxba iyo munaasabadu kolle wax daahira ma aha xadiidkuna siisay nooma sugna munaasabana baabkii lama laha jariir daaiman laakiin dee dharan iyo quruxba nin lagu yaqaanay buu ahaa jarir ibn cabdillahi albajari wallah subxaana watacaala aclam subxaanaka allahuma